إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد فصل كلامه كقالنا وفي أمر المعاد المعاد والرجوع على رشدة الباقي أمام ليس سعيد تدبوي ليس سعيد قال النادم وانسم بأمر البعث والنشور والحشر جسما بعد النفخ السوري wadsig waxaad go-aamisaa ood dadcisaa adigoo yaqiininaya hoggaansamaya oo rumaynaya biamri lbacth arrinka soo bixinta geerida dabadda laysa soo saaray waa nushuur iyo nolosha dambe ee layska soo nashrinayo layska soo saarayo xabaalaha walxashri iyo jamcinta si dadka loo abaalmariyo ilaahayna u xukumo dhexdooda u kala saaro jamcintaa la isu soo jamcinayo jasman masdarku wuxuu markaa akidayaa ficilkiisa wejsan arrintaa waa inaad si adag u go-aamiso oo aada ka dhigto mid markaa hubaala ah. bacda nafqi goorma imanaysaa cashiriga iyo arrimaha ka horeeya bacddarka samaa weeyaan bacda nafqi suur marka suurta laafudamey annafqatu nafqatu bacsi suurta laysku soo saarayo nolosha damba weeyaan tirmadi ayaa warinaya cabdullaahi ibni camr ibn caas waa la taxsiilinaya ayuu ku warinaya jaawaca abiil nabi sal l sl qaala rasuul qaala qarnu yunfaqu fii marka xadiidku waa saxeex nin baa lagu leeguya nabiga cala isalaatu wasalaam wuxuu ihi qarniga geeska ayaa la idhahdaa ama buunka marka suurkan waa maxay suur baa la afuufaya naftu suur waxa uli waa gees la afuufayo inagoo ama buur berigii hore wuxuu ahaa alaarmiga lalabaha colaadeed iyo marka geeljiru isugu baadno ayuu aan jiray marka waxa weeyaan waa bahal weyn intay isu kala jiraan cirkeedu intay isu jiraan ayuu isu jiraa malag baa markaa afuufaya israafiillayda waxaa ku jira halkaa marka la afuufayo suurta dambe nafihi marka la afuufo nafahaas way firdhayaan dulkeediio ilaahay dib waa ceshadiyo soo jamciyey ayuu ka noqonaysaa naftiyo maxaa aragtay gebagabadooda noqotay bacdi baa jiraya nashada lagu xigaa xashir lagu ka waa marka suurta markaa nafqiga uu dhaco bacdiga waxaa la yidhaahdaa walaalkii looga jeedaa wuxuu yahay waa bacd macaadul jismaaniya bini aadamka la soo celinayo jisimka kan jasadka laftiisa baa la soo celinaya saasuu dhaha culamadu culamada waxay leedahay shabih isagii oo kala ah baa la keenaya culimada cili wax ka maqan ma jiraan jasadkeena dhoorada ka samaysay wuu kala tafaruqaya u firdhayaayo caradii u haabuu noqonaya idib dhex gelaya ilaahayna waqti aadamka soo fidaya jasadkan halka ugu tegay isagii jasadkiisi baa dib loo soo uranaya xalay waxaanu soo marayna waxyaabaha ilaahay baqaaka siiyey maxaa ka mid ahaa cajmu daali waxaa oo alla halkeeda dambe soo xiro ku jira taas ilaahay subxaana watacaala maxay baaqiyeen bilan culimada xikmadda waxay tahay culimadu waxay leeyihin xikmadda waxa ay tahay ilaahay wuu ogiyey qofkan iyo meesha ku kala maqan yahay kadbaha ku xunay dee saali kaintay badda doonta hulaqday biyuhu hulaqeen markay doonta la degtay dibir baa kale soo baha ee eh, nacam lafihiina nibinigii waa uu soo tuuro xagga dambe oo badday soo caariday deedna lafihii markay badda yimaadeen caaridka yimaadeen waxaa markaa ku dhacay eh, way baadiyoodeen geela xeeldaad ah wax cunay laftii geeliya saama badiyay soo ma saaladii ayaa nimankaan doortooda marka qaarkood kulliga ayay israadaan dab iyo xaabaka raadsana way ka waayayaan saaladay urursanayaan dabbay ku shidanayaan dabigay ku kursanayaan way iska tageen damba sawirkaga tegay soo maha dabaysha dabay la timid xagaadoo hawada raacisan waxaa hawada kala raacay baa uu qofka atamkiisii ka koobaya qaybo kamid yahay soo maha ilaahay uu soo celinaya halkaas uu soo celinaya awoodda ilaahay kumid markaa jismigii ayaa la soo celinayaa sida marka ilaaq naska laga qaadana bu yihi la rumeeyana waa waajib oo la caqiideeyo ehm, qofka ikraana uu gaaboobaya nushuurkuna macnaha bacsiga ayay isku yihiin waxay kaloo culimada qaar ku fasirayaan nashru mayd yanshuru nushuura ilaa caasha bacda almowt marka nolosha dambaa noolaada qofkii dhinta marka waxay sharaf allah ee axyaa waa nolay ilahay markaa soo noolaynayo yowmulbacthi wanashuur weeye marka maalintaysa soo bixinta iyo soo nolaynta dambe xashriguna dee labadaba noqonaya waa jamcin horta in qofka umadadii jirkiisa kala baahay lasoo orniyo waxaa kaloo ay tahay marka arwaax iyo jasadii laysku soo celiyo umuraha laga soo kiciyo bacsigii dhaco dabeedna markaa la nashriyo la tafriiqiyo halkaana lagu soo jamciyo maydaanka maxsharka qiyaamaha sidaa waa marmarin suurtan bay culimadu ka hadlayaan naftigeedu waa imse goor culimo markaas waxay leein sababka ka kamid waa saddex goor fasac aayaadkan way keenayaan iyo saciq waa angagax haddana waa saciq suuxitaan waa mud bay noqonaysaa haddana waa maxay waa bacfan dambe sababta saddexa waxaa laakiin culimada kale ka mid ah ayaa ka raajixsan ee qaba inay tahay uma nufqa fiihi ukhra fa idaa hum qiyaamu yanduruun ukhra baa la yidhi laba culimadu waxay leeyihin waa laba keliyo ta hore dasica gagaxa markay suurta noqonaya gagaxayna dadku iyo sacib ay suxaan dhimanayaan wax diidayaa ma jiraan inay suurta hore ku hordumayaan oo marka kuwaad sababkii la afuufo way argagaxayaan waa la sii wadayaa soo maaha afuufitaankii haa dabeedna way dhimanayaan hal suura ayaa waxay ka dhexaynaysaa intaa markay dhintaan bacdi tadaba waa kusoo loolanaya inay sababta labada goor tahay culimada qabta ayaa raajixa xoog markaa wegsin jasminiya qadciya go-aamin ku samee oo midoo markaa rumayn iyo yaqiinii hogaansi ah biamri lbaci aad u hoggaansamayso rumaynayso arrinka soo kicinta dambeeya bixinta xabaalaha nolosha gelida dambe warmashuuc iyo nolosha dambe laysa soo nooleynayo alxashari iyo jamcinta laysa soo jamcinayo si laysoo baanmariyo jisman go-aana bacda nafka suur suurta marka laga fuduxday waa ta labaad waxaana rajaxayna laba suurood inay jirayaan kadaa wuquufu lkhalqi lilxisaabi والصحف والميزان للثواب كذا معنى كما يجب وين كما يجب سيدي واجب وطهي إيمانك بعثك ينتي لسعوة الوعد وحال من إلا الرمية الاعتقاد وقوف الخلق خلقه استاقتك استاقيا واجب في إنسك دوابته xoolaha shimbiraha xataa waraajanaha noqotay marka waxaa khalqigii oo dhami inay isu taagi doonaan lilxisaab maalinta qiyaama ilaahi subxaana wa tacala oo xisaabiyo ayay isu taagi doonaan waxasharnaahum falam nuqaadir minhum axada ilaahay baa khalaa'iqdii maalinkaa waan jamcinay maanaan dhaafinoo kamaanaan tegin hal waaxida oranjeer aan bar mid yaro iska dhumaya oo aan la fahmayn oo la ogeyni ma jiro ilaahay dhammaan wada keenay damiirkan mansuubka ah ee xasharnaahum ku jira muraadkiisu waa khalaa'iqdii o dhan xisaab waxay u xisaabin isaabin laysu oo ku sugan kitaabku sheegay sunnaduna sheegtay alxaqina ay isku waafaqeen wax shirkiina aanu ku jirin fa warabbika lanas'alahum ajmaciin ilahay u dhaarto wuxuu ile maxamadow ee cisiga jalaadaynu ku dhaaranayaan waan weydiin waan weydiin dadka oo dhan camaa kaanu yacmaluun jin iyo insiya waa la weydiin cid walba ulaaika lahum suulahu wadaag kalaa kusoo xisaab waayo xisaab qiimo bay leeyihiin xisaabtuna waxay tahay in ilaahay u qayco casa wajalla khalaa'iqdiisa qadarka iyo maqaadirta jazaa iyo abaalmarinta wasiiliya camalkoodaba abaalmarinayo laadana xasuusiyo wixii ay loobeen yowma yabcaduhum allahu jamiica fayunabihum bimaa camiluu axsaahu allah wanasuuhu ilaahay subxaana wa maalinkaa uu soo saaray war dadka uga sheekeen jamiican odana warka doono wixii ay sameeyeen uu koobay camalkoodii iyagu laakiin waa nasuum hadduu markuu iloobay adiga maanta ibnu cishariin waa agar awaqal labaatan jir ama ka yar waxaad soo samaysay miyaad garanaysaa ilaa waagii wixii aad soo samaysay miyaad garanaysaa ilaa waagii xasha ma garanaysa laakiin ilaahay wuu oogii soo ma markay qiyaamo dhaca warkee xooka ma ogid waxbaad maad iloobeysaa kulba markaa korka loo saaraya la xasuusanaya wصxfi iyadana waa la rumaynaya macnaha wuquuf اkhalqi ay isu taagayaan maxay liakdi الصxf say u qaataa waraaqihi camalka looga maray suxf waa wadan صaxiifna waa waaxidkeeda waana tii malaaigtu camalkay nagaga qorayso waxaanay koobeen addoonku wuxuu sameeyey insaan kastaa noocu dalaba acmaasha dunyada qowl iyo ficil wayn suxuf nushira futixat waraaqii baa la kala bixinaya oo loo masinaya dadku awl way laabnay camalkiisa waa loo laabay tunshar cinda alxisaab marka xisaabku timaadaan la nasharinaya insaan kasta wuxuu isu taagayaa waraaqii waxa lagu qoray isagu uu yeedhiyey ee malaa'igtu qortay deedna wuxuu ogaanaya waxa ku qoran maa lihada alkitaab laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiira ilaa axsaaha kitaabkii buu la doodaya suuley kitaabkan shanigiisu waa maxay waa kii wax loogu qoray waxba muu dhaafin wax yar iyo wax weyn ilaa uu koobay nashriga waxaa looga jira hadday doonto furqatan baynahum qaybinta loo qaybay waraaqii waa meel daar imtixaan cajiib maalinta waraaqda laysu dhiibay waryaa imtixaanka marka lagu yeerinayo weligaa qof dil filanayo laleey yeeriya iminka dadka dilka kama badnaan kuwa maxkamadaha kuwa jooga jiilasha jooga dil baa loo yeedhay si qoslaya waayo dilka meesha ciidismadishawabaash laakiin bahashii seefta kulnay ee aanu soo la soo naqnay dowladdii dowladnimada magaca dowladnima curfiga dowladnimada ahay ee laga baqanaya seefteeda ayaanu xilqaaray xukumaysa rag iyo dumar laba ka hataa dhamaleyay qaar bakri sameeyey beri baan ogaayo gaami loohan jira ogaba adaraka mahagaami maxaad ka tamaanaa gaami ya ilaahayna caafiya rag maanta rag sheeganaya iyada waxku sheeg sheeg ragii gaami markay noolaayeen ayubda naaka maxaa kaba saaray dad bay ku xadgudbeen kaasi waa xukm oo dilka xukm weliba marka xukunka la yeelaya xaggaa usii jeesta baa layihi maxkamada kasii jeeda dadweynahay markaa lagu sii jeediyey may dadweynaha ayaa laga jeediyey meel kale laga jeediyey tiyaatarku ayaad waanu daawanayna markaa dhowrkeed loo soo jeediyey gacmaha ninkaas saas may xidhnayd mise saasay faraha toban kuwa dhaqaaqaya dhagdhagdhagdhag in teeb galacaysa saasay leedahay inta weerinay xaakimku u akrinayaa wuxuu leey qodobkii caynkaa ah caynkaas saasuu leey kuwa kale u dhow axrin baa ku weynay dilkii baa laga jegay markaa dil baa waxaa lagu xukmay xabsi daaye haddii waxaa ka mida ah ilaahay subxaana watacaala marka xukunkaagii lagu soo saaray meeshan ay qiyaamo tahay jannana halkan ay sidaa barwaaqadeeda ku yeerayso hal jahanamo saa unoogsanayso maxaad ficnaysa ee lagu oran doonaa ama ama shaqiya miisaankana laguu saarayo maaragna waa kan miisaankiina suxuftaas ayaa loo qiimanaya waxa uu kaloo yidhi walmiisaan wuu sii cadfay kadaa waxaa la mid ah oo la rumaynayaa macnaha wuquufka iyo istaagitaanka khalqigu isu taagayaan lilmiisaani saas ah. liajli miisaan in camalkooda miisaanka loo saaro lihawaab si loo abaalmariyo darteed hawaab alacmaal saalixa camalkii saalixa ah iyo bayaan sayi-aad raadixa waxaa kaloo meesha la xisaabinaya la cadaynaya sayi-aad yowma tubla saraair baa imanaysa soo maha sayi-aad iyo xumaanyaal subxaan allah maanta asturan ayaa maalinta la fadexadeynaya la fashilaya horta maalinta inoo dambaysa waa yowma xisaab adag suxuftuna dee oo dawaawiinta waxaa la odhanayaa qofka inta loo dhigo kitaabkiisa iqra kitaabika iqra kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba adigu kitaabkaaga aqriso adaa maanta naftaada xasaabiya ugu filan oo xisaabinaya miyaanu kuu cadaalad samaynin ka wixii aada gashay intuu farta kaa saaro la xaadiriyey kuu idhaahdo isxukun adoon markuu saa u akriyo ogaanaya inuu halaagsanin soo ma oo naftiisa aanu furanin ilaahay subxaana watacaala hayna waafajiyay khaatibada wanaagsan iyo toobada waa arrin aada iyo aad u cajiib badan markaa miisaanka isu taagaya wanudacu mawaasiina qism liyawmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay-a waxaanu dejinaynaa oo dhigaynaa mawaasiinta cadaaladda ee maalinka qiyaamaha fi yowm qiyaama la soo dejinaya deedna nafna lagama dulmiya waxba dulmi wuxuu noqon karaa wixii xasanaadka wax laga goosto ama xumaanyaal aanay galabsanin la saaro wain kaana miqaala xabati min khardal aataynaa biha wakafa bina xaasibiin ilahay wuxu uhi atanka yar xar khardalku waa xaleeb geedkana niintiisa markaasi khardalka niintiisayna madow waa waxaa la yaraynayaa lagu soo qaadan jiray intaa in leegna markaasi ma habsaamayso ilahay bana adoomada markaa ugu firan oo u kaafiyey inuu markaa koobay camalkoodii oo dhan kuna amarmarinayo xisaabinayo haddaba gaalo iyo islaam loo kala baxo muslimka waa la xisaabinaya laakiin gaalka miyaa la xisaabinaya xisaabtu isu soo taagaya maxay tahay gaalka mid baa lagu xisaabinaya xisaabtiisa xisaab taqriir baa la yidhahdaa iyo tawbiikh waa la soo joojinayaa wixii uu galay baa markaa hortiisa lagu qarinayaa maca waa lagu ceebaynayaa naarta lagu tegaya laakiin xasanaad iyo sayi-aad isu dheeli tirmaya oo loo xisaabinaya ma jiro kan kale miyaa bini aadamka sidiisaba xisaabta soo maarkaysa midoo miisaanka xasanaadku miisaanku muxuu yahay marka aayaddu waxay tiri wanadacu lmawaasiin waa jamcu miisaan soo maa su-aashii waxay tahay mise miisaan baa yaala ma qof iyo miisaan baa mise waa ummad iyo miisaan si hal miisaan baa khalaadna ka dhexeeya soo saddex ma aha saddexdaba culimadu way yidhaahdeen laakiin waxay yidhahdeen waxaa ugu dhow in la yidhahdo waa ummad iyo miisaankeeda gaarka ummatu maxamed maxay leedahay miisaan gaara ummad kalena maxay leedahay miisaan gaara daba maxaa loo jimciyey halkan mawaasin loo yiri waa waxa weyaan waa waa waaa waxaa la xusay mawsuunaadka waxaa la dhahaa waxna waa miisaanka kafada midna waa mawsunaadka ashyaada la miisaamaya sooma waxaa la miisaamaya ila qofli macaalbooda amaashitaa loo miisaamaya sooma marka mawsuunaadka ayaa fara badan laakiin miisaanka muddu ka dhexeeya waa mid miisaanka halkan xasan masri baa laga warinaya waxay sheegayaan in orta laba kafadood bule oo saxeex miisaanku wuxuu leeyahay hataa carab saawiyadda dhexaa ilaalinaya islaamaha markaa shakliga aynu maanta naqaamo oo kale ayay markaas culimada salafka ay sheegayaan miisaankaasi ayaa camalkii loo saaraya qofka xasanaadkii kafad ka kalena sayi-aadkana waxaa la saarayaa kafada kale sayi-aadkii waxaa la miisaamaya waa maxay ma camal baa haddii camal la yidhaahdo camalka maanta salaadu bal soo jooji salaada salaad salaad lay sunna halkii soo jooji malahedeedi waa sifo waa camal waa wax macnaa sooma waxisio la taabto maaha qolaaga lama miisaamayo maxaa la miisaamaya waxaa la miisaamaya xabashii lagu maray laakiin saddexdaba daliil baa loo hayaa in qofka la miisaamayo maalinta qiyaamaha cabdillaahi bin mascuud iyo kuu rasuulku lahaa mijihiisu haddaa yasaysaan say udhudhubayi way kaga culus yihiin yani maalinta qiyaamo miisaanka guurta loo diiwaankana waa la miisaamaya xadiisu bidaa axadiis la ilaa in arki doono qofka camalka marka loo saarayo miisaanka mid baan camal ban ahayn kelimata tawxiid baa loo helayaa dabidna sagaal iyo sagaashan diiwaan buuxo dembiyana waa istaa kelimadii kalaaqad yar bay ku qorantay kifad baa loo saaraya sagaal iyo sagaashan diiwaanna kifad baa la saaraya haddee markaas diiwaan diiwaanadii la miisaamayna ma haysaa camalkiina haddaba waa la miisaamaya qofku uu samaynaya camalku qofku samaynayana iyadana nusuusta way kusoo soo arortay iyaday markaa tahay saxiix oo maalinta qiyaamaha wixii macnaha ahaa xis baa loo bedelaya waxaa jirta shay idhaa almowt malagkumadoo marka nafta qaada ah, laakiin dhimashadu waa wax macna ah wax meel gaara taagan maaha maalinta iqaama waxaa laga dhigayaa wan faracad barbadow leh qandalo biriish jannadiina waxta udhexyaa la joojinaya yaa aljana yaa naar baa odhanaya madaxay kumutaangeeda eega makaranaysa waa mawdkii baa odhanaya halkaasaa lagu gooracaya dhimashada lagu jirtaagay waara talo marka wixii macnuha marka waa wixii sugi jira wax mida miisaanka soo ma arkaysa waxa weeyaan camalkii waa la miisaamaya maanta qiyaamaha qur-aanka adiba miisaanka lagu saaraya adigana miisaankaa lagu saarayaa xasanaadkii iyo diiwaankiisii iyo adiga oo halkafada iyo xumaanyaalkaaga oo kafada waxaa la doonayaa inaanay miisaanka dhinacaas sayi-aadku adiga iyo camalkaiyo dawaaniinta ku qoran camalka wanaagsan aanay ka miisaan romaan marka qofku inuu wanaag u sameeyo kuwaas waxa weeyaan qaaranta laba xisaabinay baa jirta toddobaatan kun umadani maxamed ka mid ah bilaa xisaab walaa cadaab jannaday gelaya xisaaba male kuwaas kuwala xisaabinaya qaar kafadooda xasanaadka buuxdota kalena maranti kuwaas iyagu jannada waa dee layskama adamba ma jira way tageen kuwaas kuwo dhinacan miisaankana sayaadkana wabaa saaran dhinacan kala waxa lakin xasanaadkiibaa ka miisaan dartay jannaday tegaya kuwaas waxaa jira qolad saddexaad oo camalkii wanaagsanaa iyo kafadii xaggan midigta iyo tii kale ay sinaadaan asxaabul acraaf iyo kuwaasay noqonayaan dabeedna halkaasaa qandara ayaa lagu xidaya akhirankana jannaday dilayan kuwaas iyagoo naarta tegay jannada way arkayaan naartana way arkayaan jannada way arkayaan kuwaas markaa way simeen ilaahay raxmadiisa jannadu geynaya maxaa soo haray kuwii xaggii xumaayaalkood ay batay kuwa naar bay gelayaan mar hadday xumaayaalkooda bateen waxaweyaan waa lagu dahiraya dadkii hal tawxiidka ah waa nin ka soo baxaya waxaan shar waya khayr shaqaysan waa gaala soo maa dee marka mesha lagu dhalacay lagu ceeday maxay tegayaan iyaguna naartu bay tegayaan wax kale ma jiraan waxna loo miisaami maayo kale saasay markaa kale noqonaya sidaas ayay dadku markaa u kala baxayaan maalinka qiyaamaha sia culamadu marka inoo cariyay nusuusta markay jamciyeen kada wuquuf lkhalqi lilxisaabi kada waa kamaa yajibu liimaan bilbacsi sida iimaanka saddexdaa bacsiga ee nashuurka iyo xashriga kuwa aynu soo marnay loo rumaynayo ayaa waxaa lamida ah rumaynta la rumaynayo wuquuf lkhalqi khalaa'iqda oo dhan inay u kacaan lilxisaab ataa xayawaanka dhexdooda waa loo kala xisaabinaya waxay iskala galeen laakiin kuwii timaadna baa laodhanaya way tegayaan jin iyo insiga waa la abaalmarinayaa iyaga xisaab bay markaa isu taagayaan waa suxuf iyo waxay kaloo isu taagayaan inay qaataan suxuftoodii camalka loogu qoray taana waa la rumaynayaa weli miisaanna inay qaataan oo isusoo taagi doonaan camalkoodii loo saaro kafadda bihawaab si loo abaalmariyo kada siraadu uma xawdi mustafaa fayaahana liman bihi naara shifaa kada siraad kada siraad ay waxay la mid tahay ee yajibu liman bihi kadaa sidaas oo kale waxaa markaa waajiba la rumeeyo asiraad shayga la idhahdo siraadka lanna waa shay sugan luqad ahaan nooca loo yaqaanaa dariiqa waadaxa ee mustaqiimka ee toosan ayaa siraada la yidhahdaa waa dariiqaan ciriirin ahayn waadixna ah qalqaloon iyo tuurna aan lahayn waxa uu yihi ninkii jariir markuu gabiyay amiir muminiina calaa siraati amiir lmuminiina calaa siraatin idaa waja lmawad mustaqiim amiirmuminiin siraad ku taagan yihi mawaalidoo kale markay meelaha kale ee lagu aranaya dhaqalocdaan kiisi mustaqiim yahay sharciga maxaa siraad loo yaqaanaa waa jisr iyo beriish goglan jahanamo dusheeda awaailkii ummadda iyo aakhirkeeda u maraya halkaas kusoo arooraya waana beriish jannadiiyo naarta u udhaxeeya oo ilaahay khalqay uma dabadeedna xawd اmustaفى xawd اlmustaفى uma ijbay ka dhigantay halkaasay bacd soo tahay waxaad go-aamisaa bacsiga iyo nashuurka iyo suxufta iyo muruurka intaa dabadeed bihubuut xawd mustaفى inuu sugay nebi maxamed darka uu leeyahay ummaddu ka cabayso xawdku waa darka dee lagu shugo biyaha marka waa dar aakhiro nebi maxamed u sugan mudin soo aroorto ee mud isaga ah fayaa hana hana sharaab alhanii baa midhaha markaa fayaa sharaab asaair alhanii bay midhiganta fayaa hana sharaabiyo hunguri mar kalehi sharaabiha hunguri mar kalihi hee aqbil kaalay liman axad ayaa marka xaq ku yeeshay axadka oobihii sharaabka sababtiisaba naala ey asaaba haleelay ashifaa shifaaga waxaa la dhaha caafimaadkaa la dhahdaa macnaha ordiya shifaa ee macnaha ilaahay ka beliyeelay haraad waxaa la dhahdaa sababta sharaabka waa cabo sharaabka markuu cabay muxuu ka badbaaday haraad waxaa la dhahda waa lima macnaha ayi shaksi mudakira unsa addoomada ka mid a oo bihi bisabab sharaab minhu ama bisabab shurbi minhu sharaabka inuu cabay darteed naala ku asiibay ashifa inuu ka caafimaado maxay minadama macnaa ahraadkii maalinta qiyaamaha macnaa u cudaya shifaa ilaahay uu siiyey in laga badbaadiyo laga beri yeelo uu ka caafimaado waxaa la idhaahdo haraad maalinta qiyaamaha ku yimaada marka kadaa sidaasoo kale loo rumaynayaa markaa uu sugan yahay oo iimaankiisa waajib yahay asiraadu jidka iyo beriishka jahanamo dhabarkeeda yaalla siduu u eegay mugdiba seefta girgirkeedaoo kala uu qalqalloocan yahay jidkaa waa la wada maraya qofba siduu ku maro siyaabo kala duwan baa loo maraya jahanamo dusheedana wuu ku yaalaa yaa ka gudbaya wix ilaahay ugu talagalay jannada gelaya muminiinta ah qaab dhexda ku hadhayaana way jiraan naarta lagu ciqaabayo amaa kuwii gaalada hamiya iyaga naartaa lagu aroorinaya iyaga jidba ma marayaan way harlaadaya maalinta qiyaama biyamsiya biyamsiya soo caba baa la leeyahy naartiood moodo dhaalanteen wilic welceleen ayaa la ayaa arkaya dabeedna sidii geel hadhaaday saasay u yaacay way ku jabaya mar allaala markaysaa dadka cagaha geliya baa hadow u leefaya soo maagaya marka sabaaniyadii addoomada ka wadna soo maaha way ku dhaadanaysaa iyo halkaasi ku shumeya mudan kalena wuxuu la imtixaana imanaya beriisha mida googosato ka badbaada iyo mid ay halaagto iyo mid bile ku dhaafa waa kala duwananaya calaa qadri acmaalihim baana ku dhaafaya maalinta qiyaama halkaa xawdkana rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo mu inoo sheegin waxa weya dee waa nebiga aleyh isalaatu wasalaam inooga warramay wuxuu yihi nebigu alay slat sla buhari muslim baa wani cabdillahi bni camr radi allahu canhuma nebigu wuxuu yihi xawdii masiira shahri intuu leegi meel bil loo socdo maamuhu abyad min alamin yani bil dhan ayaa lagaga gudbi karaa marka bil la dhaafo bil dhan in loo socdo dheraraye masiirka intaa masiir shahri maahu abyad min alaban biyihiisu caanaha way ka cadi wariixu adyab min almis biyihiisu waxay ka udgooyiin geedka ugu udgoon miskiga la dhaa wakiisaanuhu cadu nujuumi samaa koobka laga cabaya iyo xidigaha cilkaa la isku mansaaray tira badnaantooda man shariba minhu laa yadma cuda qofka maalintaa ka caba weligii ma harraadayo weligii ma eh ma intaan daliishan jahanabo dul mariya aan la gelin ee maxsarka may culimmadu alkan waxay raaji yeeleen marka laga tallaabo naarta briishka naarta mare laga tallaabo ayaa halkaas ay ku diyaar yahay jannadiiyo naarta udhaxaysa oo lagu joojiyo muuminiinta xoogaaga ay dhexdooda xangaroofooyinka ay dhexdooda isku leeyihiin baa qisaas loo kala qisaasaya marka intaa waxoogaagaa fududee ku hararay loo kala kasaaso darka halkaasay kaga cabaya kawsarkan soo socda baa biyaha kusoo shuba wabi jannada ugu yaalaa laba tuubana ay ka keenaan deedna markaan xisaabta iyo bariishkii wixii laga tallaabay ayuu cabitaankiisu imanaya canhu waa can xawdi nebiy nebiga darkiisa calayhi salaatu wasalaam yudaado macnaha indar waxaa laga ceelinayaa oo laga celinaya sida awrka baadida adarka looga celiyo almuftari firyaa laga keenay waa been abooradka beenta markaa samaystay kaa laga eriyay xawdka nebiga waa midka ku been abuurtay allah iyo rasuulkiisa caleyh isalaatu wasalaam wa axdatha fi diin diintana waxaan kamid ahay kusoo daray oan ilaahayna ogolay oo aanu ilmin warada sunna a noqday calayh isalaatu wasalaam kamaa warad waa laga celinayaa sida ku soo aroortay axaadiis saxiixa kamaa warada can dalika fi axaadiis axaadiis bay kusoo aroortay kamid yahay buqaariya muslim welina cabdillahi mascuud ayaa wuxuu yihi rasuulka yhi calayh isalaatu wasalaam nafaradakum cala alxawd nebiga ummadiisa loo naxariisanayo nebigaa ka hor dhinta nebiga la halaagayana isagoo noolbaa ummadda lahaa kadib muddamadu kasii horreyso ma muddi waraaqia ceelayaa idinahay bu yidhi faradku waa kaa dharkaan idinku sushibaya halkaasaan idinku sugaya ballankeenu waa markaynu qiyaamaha dalka isugu nimaado walayunfacanna ilaya rijaalu minkum idaa hawaytum liunaawilahu ukturiju buuli wuxuu i waxaa laysoo rafcin oo lay keeni rag idinka ka mid a ummadda deedna markaan islaado weelka dab uu biyaha waraabiyo u dhiib oo halkan iyagoo oomana soo sugsumaya baa la goobsanaya midbaa halkaa isabtaagayo xagga naarta u kaxaynaya aniga socodaybu faaquulu i rabbi asxaabi waxaan leeya rabbigayo mani waa asxaabtaydi fa yuqaalu innaka laa tadri maa axdatu bacdak adiga dabdaa waxay sameeyeen iyo bidcadii madasaday la yimaadeen garanmaysa welidugo farax baad baratay bidca ibraahim ay imaatay xaggaas aboo kaxaynay gudiga nebiga alai isalaatu wasalaam marka maastuliju waa idaa stulibu markaas weyaan wa ukidu surca si daqsaaba halkaa looga kaxaysanaya loo culimada waxay dhahdeen kullu man ibtadaca diin illahi wey waa mid kasta qurdumigaa diinta ka ridaway aw axdata fiihi maa laa yardahu llah ama diinta wala shay ka cusub oo ilaahay raali ka ahay walam ya marka ilaahay aanu siinin shayga wax idanaya fasaxa waxaa ka mida ah qolya kuwa laga eriyay dadka nabiga calayh isalaatu wasalaam iyo xawdka ee laguna daran kuwa laga eriyayo waa kuwii jamaacada muslimiinta khilaafay kalkhawaarij sida kuwa khawaarijta la yidhahdo marka waalrawaafid shiicada xuna raafidada walmuctasila iyo khawaarijta walaasheed eh, muctasilada loola jeeda khawaarista ugu horeyn darkii laga celinayo rasuulka aleyh isalaatu wasalaam laakiin mal khawaarij ya akhi khawaarij yaa ladhaa maanso mid waliba ninkooda cilmi baa khawaarij u ah wadaad waliba wadaadkay maalin ishirdiyeen waa khawaarij buu leeyahay ani ma ogi jamaaco jamaacaadka ka mid ah oo aan khawaarij lagu sheegin waddanka soomaaliya jamaacad jamaacaadka kamida lo taasaa khawaarija ma hayaabu waayo dhexdooda mid waliba midda kale ku rabiyanaysaa tani tale ku rabiya tani tale ku rabiyanaysa tani tale usheegaysa tani tale usheega wixii o dhan wada dhameeyey laakiin khawaarijtu waa wax jira usuul baan ay leeyihiin ay ku khilaafeen ahlu sunna waljamaaca qofkii cilmi iyo cadli ku sugan baana heli karaa cilmigii cadliga maxaa loo jeedaa horta awalan waa inaad waxaan aqoon u leedahay oo nimankan waxay ku baxeen aada garanayso waa naynu soo barnay umadka say lu dhaqmaan waxay ku takfiirinayaan waxay yihiin taa markaad ogaato sifadooda nimankaa adduunyada lama sheegin gaal lama dagaalamay yoomina haadaa way jiraan gaal lama dagaalamayaan way jiraan maka gaal ma la dagaalamayaa gaalkuna ma la dagaalamaya oo dhex shawaan weligood sifadoodii horta inaad waxay ku sugan yihiin iyo usugshoda cilmi u yeelatiyo faraabaha iyo furuuqda ay u kala baxeen taariikhdana aada akrido culimada markaas kutubtooda adeegtood fahamto waa inaad markaa cilmi ku sugantooda jahli cid kaladu kufayni maanta caami kastaaba midbuu iska qalidee ku leeyahay kana ah musulmaanka noo khaariji ayuu ku odhanaya sooma bale gaaladii baa imarka maraya khawaarijku odhanaya kuwaasna khawaarijka boorikaasaya iclaamkooda ku boorikaasaya cidda iyagu diidan yihiin bal ay og yihiin inay nafsi cidday diidan yihiin inay tahayba cidda xaqa wadano iyagoo ay ku qanacsan yihin lakin dadka xidhan waa khawaarij qiilna way ka heleen dee qaar ay sayaanba kumiisayay odhanayaan u xukumaya waa khawaarij ma irhaabka ahaa dee wixii gaal irhaab yaqaano wadaadada qaar u fiirso wax alla wixii gaal irhaab ku sheego iyaguna waa khawaarij soo odhanaya way wada socdaa labadaas mutalaasimaan cinda hada annaas waad ugu fiirso waa laba shay oo islaasisanba qaar baad moodaa inay sahmunba u yihiin kolba istilaaxa cusub e ay gaaladuna soo baxaan gaalkii e maanta naftiisa lagu mashquuliyay waxaa yeelkii daba cala gaal minhaba hadalkaba maanta adduunyada ma jiro idaabkii adduunyada muxuu noqday virus kala u markaasi isugu beesho wax dambujuqaya haddaad aragtaba cadlina waa in lagaa helo markaad xaqa iyo xaqiiqada ogaato dulmi hakula ciidin adoo xaq iyo xaqiiqadii og aa iska xukumi labadaa qaacido markaad wadato iyo labadaa sifo ayaad cid ka sheegi kartaa laakiin iyagoo labaduba ay kaa qaldan yihiin ama midkoodu kaa qaldan yahay cidnama xukumi kartide addoomaha midkooda jooga ee allahooda midaha adiga yaa lagu soo qabsan jiro ila ma lagu xisaabilaya adige adiga maa maalinka qiyaama lagu xisaabinaya may laguma xisaabinayo inaad ka fulaan tawaaka ood mid walba laqab inaad laqab iyo xukun siiso mid walba aad axkaamkaada iyo asmaakaada aad siiso taa magaceeda taasaa waxaana way ku xukumuntaha taana magaceeda taasaa ladhaha waxaana way ku xukumuntaha geligaagu waa shaamadaasi tan intaasoo keliya ku koobanta subxaana khawaarijta waa kuwa ugu horeeya ee khilaafay ummata alislaam ugu horeeya ee dadka nebiga laga celinayo weyaan warista aynu dhaqaano ee cad ee isku dabayo sawraca rasmigaa ah leh fawaafida macnaniya warsa iyaga ku raacsan macsidina waa lamid waman waa axad shaksi naxaa usoo noqosha naadinku wuxuu yihi waman axadka ama shaksiga naxaa ee macnaa qasad u qastiyay subul salaam subul waa jamcu sabiil waa dariiq midka keliya salaamada iyo baraa'ada bidac laga nabadgalo wax luminaysa iyo dunuub iyo kabaa'ir waxaasoo dhan ba laga nabad galo salaamadeeda dariiqay daruurta loo maro qofkii u qastay nabadgelyada waxaasoo dhan laga nabadgalay dariiqeeda qofkii u qastay laam yoolad lagama celinaya darka xataa de mutabic weeya nabi maxamed buu raacay mubtadicna maaha sabiil najaata in nabadgelyadu baray laakiin haddii nebi maxamed qowliga ficil ku khilaafay labadiiba oo naftiisu qiyaamisay uu isu haystaba inuu nebi maxamed ayinayo weyneynayo oo uu jecelyay uu galaayo garaacan iyo daasado waa jaahil muqruub waa jaahil luga ah beritoolaa lagu odhanayaa marka uu soo araro burcdan wa suxqan fogaanshaha kuu sugan isagoo kolayay isagoo waa laga eegeyna dadkii dhibka marka waxa weya qolay kuntu taximuuna allah watabicuun yaraxmukumullah basa dadka way ka saacdaa nabi maxamed sawirka laga helo aayadda soo sheegayso canhu dadka xaggiisa minbaad waxaa laga celinayaa almuftari kii been abuurtay alle rasuulka been abuurtay kamaa wadan sida xadiiska kusoo aroortay wadan dhaxa u qastiyay subla salaami nabadgelyada waddooyinkeeda dariiqadii nijaabka rasul inoo sheegay lam yulad kaa laga celmaayo darka fakun ahow fakun waa inuu anaadir saamic kan aniga ad ila socda ee i eegaya ee imaqlaya waxu sheegaya mutiican noqon waxaa laba ee akhbaarta rasuulka ay ku soo aroortay ee aasaartuna markaasi ay ku ansaxday ee lahayo saxiib sariix manquul iyo saxiix macquul daliil la soo oo sariixa ah iyo caqli iyo macquul saxiixa labadu is waafaqeen kaasi adeec oo raac daliil sariix saxiix iyo caqli daliil sariix iyo caqli saxiix isma diidaan daliilka waa sariix waa cadli masalada waa ku cadli caqlina waa caqli saxiixa labadaas waa isku cilmi saxiixa way is isma diidaan waqfo eegin tabic raac ahla daaca kuwa daacada rabbi ehel u noqday waa ahlusuna wajamaaca kuwaasi waayo ahlusuna wajamaaca wey maxaad ku raacaysaa fi lxawd bilictiqaad hubuut lxawd xawdku inuu yahay dadka rasuulka ee soo sheegnay soo maray mid sugan arintaa caqiidadeeda ahlu sunnaha ku raacaysa ay qabaan walkawfar ay waqf wartaniibay ka dhigantay raac ahlu baan kuu sheegay ictiqaadka ayaad ku raacaysaa aada rumaynaysa inuu sugaya alkawfar kawfarku waa webiga jannada ku yaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee rasuulka la siiyey dadka soo waraabinaya nebigeeda u sugan waa nahru fi ljanna isagaa u fasiray culimaduna saasay ku fasireen sharax dheerna uu ka bixinayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha mid ay arkeen isagoo saa u dhulmooday deedna soo qaaday wuu qoslayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkay weydiin maxaa kaa qosliyey wuxuu waxaa la laygu soo dejiyey goor dhaweyd suurad uu aqriyay bismi illaahi araxmaan araxiim inaa acdaynaaka alkawhar صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر suuraddaa markaa qur-aanka ugu gaaban ayaa soo degtay wuxuu hi adduruuna maa kawfar kawfarkan aayadda lagu sheegay miyaad garanaysaa suuradda dhexdeeda naamsallahu subxaana ilaahi rasul baa garanaya ya rasuulullah wuxuu hi fainahu naharu wacadaniiha rabbii casa wajalla calayhi khayr kafiir waa webi janno oo rabbigay ii yaboohay in laysii dabo maalinka qiyaamaha khayr badan baana ku sugan wawaxaad mutaminhum calayhi ummatii yowma alqiyaama waa dar ummadayda kusoo aroogi doonto maalinta qiyaamaha aaliyatuhu adduunyajoogka samaa diraca markaa cirka iyo koobabkiisu markaa shabaha farabadnaanta iyo say u warayaan fayuktariju lcabdu minhum faaqul rabbi inahu min ninba halkaa dhexe laga celinaya naarta laga celinaya rabbi ummaddaydii weeyaan ayaa ku odhanaya waxaa odhanayaa inaka laa tadri maa axdaa bacdak oo wuxuu dabadaleeyii bidcada miyaad ogti iska daakana wadalima deed halkaasoo jiriyaa aadas ayaa odhanaya haddaba cudurada qaar baa ta-wiiliya kawsarkan qaarna waabay diidaano waxay ku fasiraan taawiil iyo waxaan loo nebinimadaa lama jiraa kawsarka cilmiga xikmada ee nuuru qalbi waxaase loo jeeda waxaa iska dhaca nin maxamed baas fasiray salafkiisaana way fasireen kawsha oo xaqiiqa ahaa xawlka uga duway se culimada muxaqiqiinta ay yidhahdeen kawsarka waaweynga ka keenayeen jannada ee ku yaala tuubada labaday ka soo qaadaysana maadada laga cabayo dadka iyo xawlka waa halkay ka imanayaan ee asalka waa kanna waxaa laga yaaba xsharka kana jibnagu yahay labada shay bay kalayiin fakun mutiican noqo hadaba wixii nusuusta ku soo aroortay waqfu raac oo caqiidada ku raac ahla daaca kuwa daacada way ka war fi xawlka sugnaanshihiisa ay rumaysay ku raac wakal ku raac caqiidada markaa sirda ujuub oo weliga washafaaca shafaacadana ku raac shafaaca linabiyina sala allahu calayh waali wasalam ee waqfu ahli lxaqi fi hubuut bihubuut ashafaaca shafaacadu inay tahay mid sugan ahlulxaqa ku raac oo luqatan shafaacada waxaa la waa maxay wasiilada iyo dalabka curfina maxaa la dhaha su-aal khayri lilkhayr in khayr u weydiiso qof kale saasay culimada qadhe lakiin xaqu waxay tahay shafaaca mushtaqa laga soo dhamashay waa shafci shafcina waa maxay alladii huwa cindahu wikri tirada kinsiga witriga midhka ah wixii la maalin noqdaa la dhahdaa shafiga markaa waoka wixii la maalin noqda markaa maxay shafaacadu waa ergo maxay markaa samaynaysaa shaaficu wuxuu markaa wejigiisa ku darayaa ku dumayaa kuu ergeynaya wejigiisa su-aashiisana wuxuu ku dumayaa almashfuuc lahu ka loo ergeynayo dabeedna wuu la ergo tegayaa waxaa jira markaa shaafic waa ergeeyi mashruucuna waa loo ergeeyi mushafic waa erga aqbarihii ergada loo geynay mushafac waa ka ergadiisa la aqbalayo wuu ergeedayaa mushafacna uu noqonaya nebi maxamed ergadiisa waa la aqbalaya cid kale mooga ergeeyisaa oo nabi maxamed oo keliya aan ahayn markaa wataa shafaacadii likulli nebiyin dacwatun mustajaaba fatacajal kullu nebiyin dacwata wain ikhtabartu dacwatii shafaacata liummati yowma alqiyaama fahiya naa'ilatun in shaa allah man maata laa yushrik billahi shay-a nebi kasta oo nebiyada ka mida wuxuu ahaa dacwad mustajaaba ilahay ka aqbalo qolkiisma ku habaaray waana qabito aniguma uri nebi maxamed baryadii igaaka ahay waxaan u dhigtay maalinta qiyaabaha saalmadayda ugu shafaaco qaado ayaan u waxaanaan rajaynayaa inunay gaari doonto mid kasta oo muwaxida oan shirki ku dhimanin mar haddaanad shirki ku dhiman shafaacada nebi hal warday ku leedahay oo saamiya nasiib ku yeelan doonta laakiin yaa ugu ugu ugu mudan shafaacada nebi maxamed man ascad naas waa bololi weyday bishafaacatii inaad u shafaacdo inta ku liibaanta ugu liibaanta badan waa ayu qaala man qaal laa ilaaha illa allah khaalisa min qalbi qof shafaaca nabi maxamed ku liibaanay waxaa ugu horeeya qofka kelima tawxiidka ku dhawaaqa qalbigiisana uu ka barxtigan kelmadaa khaalistooda haddaa qolada bujada kuwaasanta laa ilaaha illa allah abdul adbes halkaas la moodayaan waxaan geedka waciidkan wasaga janna way ka gelaya dembina ha waxba kama jira qofka qalbigiisu uu laa ilaaha ila allah khaalis kaga soo baxdo oo camal samaynayn ma arkaysi qofkan yaqiin iyo ikhlaas kelmadaa ula yimi oo aan haddana salaad tukanayn addiyada ma jira kuwan ee balaayada ku suganee taariku salaadka kelmadii oo khaalisa halka kamay soo baxeed kelmadii oo qalbigu ka lu sheegay way odhantay halkaas ayuu ku hadhaya baabaa qaala naadim fainahaa haabitatu lilmustafaa kadayrihi min kulli arbaabi lwafaa fa inahaa shafaacada oo tii weliba aaludhagmaa la odhan jiray haabitatun waati nebiga usugan waa mid sugan oo daliil iyo naqli saxiix bal tawaafur bay kusoo arooda lilmustafa ayaa usoo eeyi nebiy mustafaa nebiga ilaahay doortay maxamed sala allahu calay wasalam shafaacada subaata baa la dhahda nebi maxamed gaaba tahay haddana shafaacadii guud ahaanteedii ka kayrihi ee kamaa anahaa saabita sidayba shafaacadu u tahay mid sugano likayrihi nebiga cidaan ahayn qayri nebiyna maxamed salala socdaan ahayn waa la siinayaa shafaaco way ergeynayaan ciddaasoo min kulli arbaab alwafa ee min kulli asxaabi alwafa ka mida dhammaan arbaabtii asxaabtii wafaaga iyo oofinta oo maxay oofintii la yimaadeen tahay imtisaal awaamir ilaahay maray oofinayaan way u hogaansameen ijtinaaba nawaahi wixii ilaahay u diidayna way ka tageen arbaabtii macnaa waa asxaabtii uufinta wixii lagula daranay iyaguna shafaacay leeyihin min caalimin karus min caalimin karusli walabraari siwalatii khusad bidil anwaari min caalimin mid kastoo arbaabta ka mid ah oo min caalimin caalim ah caalim ladii camila bicilmi weyaan caalimkii cilmigiisa ku camal falay caamilkii caalimkii cilmigiisa ku camalfala karusli siday rusushu waa u shafaaco qaadayaan ayuu isna u shafaaco qaadi ninka caalimka ah wal abraari iyo dadka abraarta ahina siday u shafaaco qaadayaan rusul ambiyada calayhim asalaam anaa awalu shafci wa awalu shafc keligii maaha cid erka qaadaan u horeeya buy mid erkadiisa la aqbaro maanta qeeba anagu horeey anaagu horeeyo nebi axmed aleyh isalaatu wasalaam yashfacu yowma alqiyaama alambiyaa uma alculamaa uma ashuhadaa xadiidkaasi laakiin ma jiro waa mawduuc bayna culimada maalinta qiyaamaha ambiyada culimada shahaadada way shafaaca qaadeen daliilo kalaa sheegay inay shafaaca qaadayaan laakiin halkan lagu sheegaya waa mawduuc ambiyadu way shafaaco qaadayaan xawdku dad badan oo saalixiin iyo shahaadadana way shafaaco qaadaya min caalimin ah abraartaas ka muslimu la mid yahay wal abraar kuwa waa jamcu baar baarka waa kii markaasi khayrka badnaaye khayrka faraha badan sameynay kuwaasna shafaaco qaadaya shafaacadoodu siwa siwalatii macnaha siwa shafaacaad waxay tahay midii kasoo hadhay shafaacooyinka allatii shafaacada hoosad la gaar yeelay yaa lagu gaar yeelay bibil awaan kan noolalka u saaxiibka ah waa ayo nina maxamed caleyh isalaatu wasalaam cidi lama wadaagaysa isaga shafaacada qayb haddaba ma saddex mise saddex saddexda maxamed u gaariy saddexba umadoo la kula wadaagsanaa saddexda nebi maxamed ugaada shafaacata bilcudmaa la ydhahdo maalinta qiyaamaha ambiyada oo ulcasmiga nebi aadame ku jiro ayuu dadka ku yaacaya markay qoraxda mujada harada la gaasho oo la shiilma la baaboo waxay u baahanaya cudub meesha ka dhaqaajsan jamiina meesha doona kala tagaan aadam bay ka kasoo bilaabeen ulcasmigio nebi maxamed ahayn bay soo maraya nebi maxamed baa isugu soo tilmaamaya anaa lahaa ba odhanaya tarana iskale nebi maxamed eedo maalinta ilaahay wuxuu ugu geenayaa dadka kitaabgeedu sujuudaya markaasaa la odhanayaa maxay irfac ra'sak santucda washfac tushafca kaas ujiidsana ilaahay amaanaya amaanaan weligii hore aan u amaanin baa loo furaya madaxa ka uqaa weydiiso waxaa doonaysa waa lagu siinay dadka kaloodgey waa lagu aqbalaya gadaal dabeed martasaa ummadiisa jannada geenayaa dafcad mid labaad mid saddexaad mid afraad saas oo kale markaasida ummadda kalena shafaaco qaadaysa ummaddan meesha lagu dhaqaajinay wuxuu kaloo la gaar yahay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ehm, ahluljanna markay briijka dhaafaan ee halkaa dhexe qadara lagu jiro shee loo kala xisaabiyo dhexdooda jannada way xidhanta yaa fulaya nebi maxameda garaacaya khaasinka jannada wuxu odhanaya ma wuxuu odhanaya ana maxamed ibnu cabdillaahi ibila maxamed adaa lay amray cid ka horraysa inaanan ugu idmin dnisa loo furaya jannada loo furi ta saddexaad waa maxay waa shafaaco ta kowaad waa caam ta kale waa khaas tana khaaska khaaskiisii wey gaal wax la yidhaahdo shafeeca wax u tarto shafaaca ma jirta abudaalib nebiga adeerkiisa uu difaaci jiray waxaa lagu shafeecay naarta inuu ka soo saara ma aha in naarta laga khafiifiyo ku dhex dhuuba la ah oo halkaa laismagaadhada nabiila loo saaro ama kaba naara baabacda loo saaro dabeed madaxula karo nebi maxamed bay ugu artay la gaalada shafaacadu gaari mayso tan nebi maxamed dabay ka soo saaray naarta waa lagaga khafiifiyey saddexdaas nebigaa ku gaara maxaa ummadda la wadaagayaa kuwa muwaxidiinta ah ee dembigooda naarta ku galay nebi maxamed u leeyay shafaacada ah. dadka kale qayb mahamey kuwa camalkoodu gayaansiiyey naarta loo wado ayaa shafaacada darteeda igaga joojinaya naarta geli maayo nebi maxamed dabay mahamey darajaad jirta jannada dhexdeeda ah qofku intuu meel gaaro ambiyada iyo shafaacaysa ugu shafaaco qaada hee inay darajo ka sarraysa la geeyo maxaa ka mid a ah? waalidka wanaagsane saalixa ah ubadkiisa saalixiinta ahi ee uu ka camal badan yahay darajo hoose helaya isna muxuu helay mid sare dee hahabeen si isaga loo raaligeliyo ubadkiisa baa loo soo rafcinayaa isagaa u shafaaco qaadaya xaggiisana lagu geeya markaa saddexdaa dambe markii la wadaagaya nebigu calayhi salaatu wasalaam fa taasi ee shafaacada saabita way sugan tahay lilmustafa nebi maxamed ka qeyrkii siday qeyrkii way sugnaatay oo min kulli arbaabi lwafaa dhammaan asxaabtii oofita ka mida marka oo min caalimin ah ka rusugoda miya u shafaacaya sida rususho kale walabraan iyo dadkii khayrka badan siwalatii shafaacada kuwaasi shafaacayaan siwalatii ay siwa shafaaca waanu aan ahayn shafaacaadkii allatii taasoo hosr la gaar yeelay bidil awaad nebi maxamed loo gaar kii awaadka u saaxiibkaa waa saddexdii maanka ku hay saddexda loo gaar yeelay bilaahi tacala tawfiiq laakiin waxaynu joojin darsiga waxaynu ku daraynaa laba maalmood waadan dee fasaxa baadi dowladu iska bixisa soo maha oo hadda waynu casharka iska wadana ramadanna soo geli mayse had soo habeen daba u kala keen min waa imanaysaa usbuuca dambana khamiistaynu kasii bilaabna halkan jimcaha ka bilaabi jirna marka afartaa cisho khamiis jimce sabti axad labada cisho kudarsanana si sareecaana u dhamaado biidn illah halkaasaan ku wada insha allah ilahi tacala subxaanaka wa laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk